الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد iyo waxaan ku jirnaa kitaabkii iyo abwaabtii salaatu ljamaaca iyo masaa'ilkeedii waxaanan soo gaarnay qeybta mutaabacatu limaami imaamkii in laga dambeeyo oo afcaasha salaada marka uu sameeyo isaga loo hogaansamo oo isaga loo sameeyo wuxuu yihi mualifku wayajibu mutaabacatu limaami fi lafcaali wayajibu waxaa waajiba ah, mutaabacatu limaami imaamka in lagu raaco fi lafcaali afcaasha iyo falka salaada la sameynayo salaaddu waxay ka koobantaa markii niyada iyo qasadka laga reebo aqwaal waxyaaba afka laga yidhaahdo la aqriyo iyo afcaal waxyaabaa faral ahaan loo sameeyo afcaasha waxaa ka mid a ah qiyaamka iyo taagmida horaa ka mida rukuucdaa ka mida ka soo toositaankeedaa ka mida sujuudi iyo ka toositaankoodaa ka mida fadhiga atixiyaadkaa ka mid a aqwaashana waxaa ka mida takbiirta lagu xiranayo faatixada la akrinayo tashahudkiiyo ataxiyaadka mida marka afcaashay si aada u muuqataa mutaabacada iyo raacitaanka imaamku mar haddaad wada taagan tihiin salaaduna gaar ahaanba siriye ay tahay ama imaamkuba uu hoos u akrinayo wuxuu akrinayo isma ogaan kartaan akhriskii meeshaad maraysaan haddii imaamku faatixada hoos u akristo bilaabo adigana hoos akrisood hoos bilowdo inaad ka horeysay inaad ka dambaysay inaad isla socotaan waktiyo badan lama ogaan karo laakiin waxaa muuqda ee dhammaan la wada arkayo la ogaanayo waa afcaasha ay salaadu leedahay saas darteed wuxuu yihi wayajibu mutaabacatu limaami fi lafcaali afcaashu waa waajib mutaabacadana waa inaad daba socoto ood ka dambayso odan ka horeynin wey walaakiin walaakiin walyakun ha noqdo ibtidaau ficlihi qofkan ma'muumkaa ficilkiisa xilliga uu bilaabayaay bilowgiisu muta'akhiran mid ka dambeeya can ibtidaa'ihi ay ibtidaa'i limaami imaamka bilowgiisa wa mutaqadiman mid kana horeeya calaa faraaqihi intuusan ruknigaa ka bixin waxa uu leeyahy imaamka bilowga ha kaala horeeyo marka arkaanta afcaasha ah, oo hana ka horeyn hana garab ordin haddana siday tahay haritaankaaga iyo ka daahitaankaaga ha dheerayn oo inta aanu ruknigaa ka dhammaanin waa inaad ku gaadha wey wadaahirka lafdigii ahaa fa idaa rakaca farkacu hadduu rukuuco ka daba rukuuca oo intaanu rukuucda ka soo toosin ku gaar adiguna haddaba inaad ka dambaysa marka horoodan kana horeyn garabna ordin baa waxaa lagu yidhi bilowgiisu ha kaa horeeyo asagu ha kaa hor rukuuco inaadan isagaba harin idan kala gu-inna waxaa lagu xadeeyey inta uu rugnigaa ku jira waa inaad ku gaadha adiguna walidaalika xadiidka nabigu ku yihi alayh isalaatu wasalaam markuu yihi faidaa rakaca farkacu waa riwaayadkii qaarkood ku asixeen faina alimaama yarkacu qablakum wayarfacu qablakum imaamku waa idinka hor rukuucayaa waana idinka soo hortoosayaa riwaayadka qaarkoodna waxay ku dareen rukniga inbuu kaaga horeeyey intii in la eg baad kaga dambayn markaasuu wuxuu yihi fatilka bitilka waktiga rukuucda uu rukuucsanaaye qayb uu kaa soo horreeyey qaybtaa qaybteedii kale waad kaga yar dambayn adiguna inta uu rukuucsanaayo intaad rukuucsanayd way isku mid bay noqon sababtaa intuu kaa horreeyey baad ka dambayseen leeg fatilka bitilka wey wa yutaabicuhu wuu raacayaa sidoo kale fi laqwaali aydan aqwaashana wuu ku raacayaa oo faatixada waxaa wanaagsan inuu kaa hor akriyo adiguna aada ka dambayso si mutaabacadii ka dambaynta imaamka ahayd loo helo ila ta'miina aamiinta maahane fa yuqaarinuhu fiihi waa la xiriirsanayaayoo markuu yidhaahdo ayuu la odhanayaa hadalkan haddaba aqwaasha maadaama sida afcaasha aanay daahir ahayn aqwaashu way iska fiican tahay laakiin waajib ma aha oo imaamka faatixada markuu aqrinayo adna faatixadaadii waa la aqrin kartaa hadduu isagu iftitaaxa dheereeyana aduu mid gaaban intaad aqrido faatixadaadii waad sii bilaaban kartaa laakiin waxaa wanaagsan inaad la sugto bay leeyihiin mas'aladaa mutaabacadii bay gelaysaa oo masaailka imaamu siyuuti raxima allahu tacaala uu kaga hadlay kitaabkiisa la yidhahda basط اlkafi fii itmaami الsafi oo majmuucadan alxaawi fi lfataawi ku dhex jira waxaana uu leeyahay sunnadu waa sidaas qiraa'ada inaad ka dambayso oo faatixadaada aada waxoogay sugto si aada u hubsato hortaa inuu bilaabay imaamku xataa salaadu hadday siriya tahay fadliga jamaacaduna taasuu wax badan kaga xiran yahay mararka qaarkood wuxuu yahay marka wax iiga horreeyeyna ma arag raximah llahu tacaala aamiinta laakiin ka soo reeb aamiinta waxaa looga soo reebay lidaahiri اlkhabar laba xadiis baa daahirkoodu kala duwan yahay taamiinta mid nabigu alayه الsalaam wuxuu leeyahay idaa qaala اlimaamu waladaliin faquluu aamiin hadduu imaamku aayadda faatixada u dambaysa akriyo markiiba aamiin ka daba dhaha riwaayo kalena xadiid kalena wuxuu leeyahay idaa amana alimaamu faaminuu imaamku aamiin hadduu yidhaahdo aamiin ka daba dhaha midna waxay keenaysaa markaad wala daaliina maqasho inaad aamiin tidhaahdo midna waxay keenaysaa inaad sugto wala daaliintu ha dhammaato imaamku aamiin ha yidhaahdo markaa kadib aamiin de labada riwaayo culimadu laba qowl bay leeyihiin sida loo jamcinayo in la yidhaahdo waxaa lagu jamcinayaa sidii iyagoo hal xadiida oo idaa qaala imaamu waladaliina faamana famin faqulu amiin baa loo jeedaa oo mar walba waa inta amiinka imaamku ka horeeyo iyo riwaaya tafsiir kale oo ay culimadu fuqahadu inta arkay u badan yihiin oy leeyihiin laba xaalo oo banaan weeye in markii wala daaliina uu yidhaahdo aamiin la yidhaahdo iyo in la sugay intuu aamiin ka odhanayo laba weji oo banaan weeye madhabkaa dambe buu maka kitaabkeenu ku sanaysan yahayo imaamka aamiintiisa intaad sugta inaad ka dambayso waxba looma baahna bidaahirka riwaayadda idaa qaala imaamu wala daaliin faquluu aamiin aamin idinkuna dhaha walow qaaranahu imaamka haddii uu la xidhiidsadoo la garab galo fii takbiirati lixraami takbiirtii xidhashadaba imaamku kaama hor xihan aw shaka ama waa shakiyey hal qaaranahu ma la xidhiidsado miyuu garab orday mise imaamkaa ka horreeyey buu ka shakiyey lam tancaqid salaadu guntay mayso masalada wuxuu ka hadlayaa waxna muqaaraanadu way asaxdaa haba laga fiicnaadee waxna hadday dhacdo imaamka inuusan kaa hor samaynin salaadaadii way burisaa waa takbiirat ixraamka keliya bimacnaa nabigu ala markuu yihi idaa qaala imaam idaa kabara fakabiruu hadduu imaamku xirta ka daba xirta macnaheedu waxaa weeye wuxuu imaamku u noqon karaa marka salaadiisu xiranto dad allahu akbarta laba dhahda isagoon dhihin ousan kaaba horeynin niman salaad ku jirin imaamnimo lagu xirtay ma asaxdo mutaabacadaaduna hadhow baatila wey salaadaadina baailay halkaa noqonaysaa saas darteed waxaad niyootay imaam inuu salaada kuugu yahay waa inuu kaa hor xirtaa oo qofkaad imaam ka dhiganaysaad xiranayso qof salaad ku jira waa inuu yahay laakiin niman salaad ku jirin ban allahu akbar dhiban ku xiranayaa adoo niyoonaya takbiirtaa asixi maysa libulaani niyatiha ninka aan weli xiran allahu akbarta dhexda kaga jira haddaad kaga daba tagtana dee isagu weli salaad maba xihan ninkaad ku xihantay wey marka takbiirtu ha dhacdo ha kaa hor xirto salaada ha galo markaa kadib imaam ka dhiga salaada ku xihan kartaa amaa nimaynan salaadiisii guntamin oo weli aanay xirmin barakbarti allahu akbartii bilaaboon ku xirani waa calaa laashay meel banaan baad ku xihatay wy ninkii meel banaan ku xirtana salaadiisu ma asaxdo saasay uga jeedaan fuqahada raxmat ullahi calayhim walow qaarano hadduu la xidhiidsado fii takbiirati lixraami takbiirtii xihashadu garab hortay muqaaranadu allahu akbarti isagoon dhammayn baad adna la tiri wey aw shaka ama wuu ka shakiyey hal qaarano hamaad isgarab socoteen waayo asalka imaamka ma ka dambaysay mise maadan ka dambaynin degadaashin inaadan samayn weeye walaslu anahu lan yafcala wey lam tancaqid salaadiisii guntami mayso aw fii gayrihi ama waxaan takbiirat lixraamka ahayn ta'miin ahayn baad garab oroday kuriha waa la kahday wafaatatu waxaa ka tagtay fadiilat jamaaca fadligii jamaacada ayaad waayeysaa jamaacadu waxay keenaysaa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka in lagu daydoo la daba socdaa loo sameeyey fa idaa kabara fakabiruu hadduu xirta ka daba xirta ka garab xirta maaha wa idaa rakaca farkacu hadduu rukuuco ka daba rukuuca ka garab rukuuca maaha wa idaa sajada fasjuduu hadduu sujuuda ka daba sujuuda ka garab sujuuda maaha qofkii garab orda marka waxaan takbiiratulixraamka ahayn salaadiisu waa yasixi laakiin ajirkii jamaacada heli maayo maxaa yeelay gaar ahaan ficilka aada garab oroday weeye hadduu rukuucdaad ka dambayso oo sujuuddii aada garab orodo sujuudda ajir salaad jamaaca ma lihid sabab oo maxaa u daliila ah? salaad jamaaca lagu tukaday fadligeeda waa kii la sheegay waxay yidhaahdeen laba isma galaan inaad asalkii jamaacada iyo imaamadae kala dambaynta had khilaaftood nahyi ku dhacdo haddana fadli taama aada hesho isma geli karaan nahyigu waa mukhaalafo sidii saxdayd aad khilaaftay oo idaa rakaca farkacu ka daba rukuucadii baad khilaaftay ka daba rukuucaduna asalkii imaamada iyo maamuumka iyo jamaacada yahay ninkii qayb salaadiisa kamida jebiya wixii jamaacadu ay lahayd ama jabiyo ku dhaca nahyi ka nahyi fadli kaamila sina uma heli karo saxad waa casaawi wayna ka asaxdo dembigay ka ridi ruknigaas laakiin rukniga ajirkii jamaacada ma leh saasuu ku samaynayaa ayib wain sabaqahu ay sabaqa alma'muumu limaama wain sabaqahu ma'muumkii hadduu kaba horeeyo alimaama buu ka horeeyey weeye ilaa ruknin imaamkii oo taagan baad rukuuc gab tiri adiga ama sujuuddaadi uga horreysay ama waad ka soo hor istaagtay bian rakaca qablahu qabla alimaami imaamka ka hor buu rukuucay kuriha waa karaahiyo wa nudiba alcawdu soo noqoshaha sunnaha ilaa mutaabacatihi imaamka inaad raacdo si ay karaahadii aada uga baxdo waxaa sunnaa inaad dib u soo istaagto ood imaamkii sugtay ilaa uu kaa hor rukuuco saasaa sunnaa culimmada madabka qaar kamidana waa waajibiyeeno sidaa ataxiyaadkii hore laga kacay aan ku soo marnay ba waxay yidhaahdeen waxaa waajiba fardulmutaabaca inaad usoo noqoto taasaana daahirka nusuusta u dhow wain sabaqahu biruknin rukni kaamila ilaa ruknin iyo biruknin baa kala labaa wain sabaqahu ilaa ruknin macnaheedu waxaa weeye rukniga gelitaankiisaad uga horreysay isna waa kugu soo gaadhay tanna waxaa weeye ruknigii dhannaaba waxaad dhammaysatay isagoon sooba gelin bian rakaca warafaca imaamka weli faataxa u taagan baad rukuucday adkaartaadii baad dhammaysatay waadna soo dhammaysato waa ka soo toostay wilina imaamkii faatixadii iyo taagnidii horuu ku jiraa ama sujuuddii labaad baad sujuuday waad soo dhammaysatay isagana fadhigii labada sujuudood u dhaxeeyey ayuu weli fadhiyaa uma makasa wuu nagaaday xataa rafaca alimaamu ilaamka ilaa uu kor oga soo toosay xaruma way xaraam tahay ficilkaasi walam tabtul salaadiisu ma bugto wuxuu yihi imaamka haddaad ka hormartay labadii xaalo midna waa karaahiya midna waa xaraam inaad uga horeysa waa karaahiya uu kugu soo gaadho intaad uga horeysa inaad soo dhammaysato oo taagnida ku sugtay inta uu rukuuco uu soo toosayana waa xaraam laakiin salaadii ma jabaysaa waxay yidhaahdeen maya maxaa loo daliishaday waxay yidhaahdeen imaamu muslim baa fii صaxiixihi ku wariyey xadiid anas ibni malik radi allahu canhu wa ardaahu oo nabigu uu kaga hadlayay imaamka iyo ma'muunka wuxuu yidhi nabigaa maalina tukiyey markuu salaadii dhammaystay buu nagu soo jeedsaday markaasuu wuxuu yidhi wardad yahow anaa imaam idiin ah ee ha iga horeynina arkaanta anaa imaam idinku ahee haiga horeynina rukuucna haigala horeynina sujuudna ha haigala horeynina istaaggana igala horeynina ka bixitaanka salaadana haigala horeynina waayo wan waan idin arkaa anoo idinka horeeyo hortayda iyo gadaashaydaba waan idinka arkayaa kadib buu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxdii kaluu jeediyeyoo waxaan ogahay haddaad ogtiina waxaa ark haddaad aragtaan in badanna waa oyi lahaydeen wax yarna waa qosli lahaydeen ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira xadiidkaase waxay yidhaahdeen wuxuu ku tusayaa nabigu waa ka reebay inay ka hormaraan munaasabadda waxaa laga fahmayaa dad ka hormaray baa jiray salaadii soo celiyana ma dhihin marka ka hormarkaa yarka een badnayn inuusan salaada gurinaynin baan halkaa ka milicsannay ama halkaa nooga soo yar leeftay bay yidhaahdeen wax cadow way jabinaysaanana maanan arag amaa inay xaaraam tahay xadiidkaana waa ku tusay waayo nahyiga asalkiisu taxriim buu ku tusaa nabiguna inuu nahyigaa karaaho uusan ahayn ee taxriim looga jeedo xaaraantinimo nabigu waa caddeeyey oo xadiid kaluu ku yidhi miyuunan ka baqaynin qofka imaamka hortiis soo toosa ilaahay madaxiisa madax dameer inuu ka dhigo ama sawirka iyo muuqaalkiisa dameer loo ekeysiiyo ninka ciqaabta intaa leeg ay ku dhacayso inuu wax banaan sameeyey ma dhici kartee wax dembiya xaraan uu sameeyey halkaasaan ka garanay bay yihahdeen aw biruknayni camdan ama laba rukni buu kala hormaray kas waad rukuucday waad soo toostay kaas haddana sujuud siiyaada imaamkee weli faataxada istaaggeedii taagan batanad salaadii way buraysaayo waa mukhaalafo fool xun mukhaalafaadkii afcaasha foosha xun ee badan ee saddexda gaarayna ruknigii rukuucdii iyo kii ictidaalkii iyo kii saddexaadood bilowday saddex wax gaarayna waa kasiir oo waxay yidhahdeen salaada waa aw sahwan laba rugni baad ka horeysay halmaan falaa kaa buri mayso walaa yuctadu bi haadihi rakca ragcadda imaamkaad intaa kala hormartayna tirsasho ma leh rukuucda iyo kasoo toositaanku midna kuma tirsano kuma xisaabsana markaa rukuucda ka soo toostay sidii mid soo noqdo imaamka taagni ugu yimid ayaa tahay saasuu leeyahy mualifku raximahu llahu tacaala waayo waxaad khilaaftay faidaa rakaca farkacu ka dambeeyadii baad khilaaftay saas darteed baa lagugu jirinaya rukuucdaas iyo ictidaalkeeda iyo wixii ka dambeeya samaysa amaa sahwiga waa nin maqan oo safar ku maqan oo salaadii iska tukanaya nuxubnihiisi iyo shirkiisuna ay barteen intuu waxaa yar carabka dareeriyo inuu rukuucoo tooso salaadii lagu jirayba isaga keligii inuu yahay buu isu qaatay ama dadkiiba lama socde waa rukuucay waa iska soo toosay waa iska sujuuday ismowga ninkaasi hawl intee lagugu ma malaynaysaan ninka hawliya shaqo adag buu ku jiraa waxaa laga yaabaa inuu ku maqan yahay madaxiisadiya dagaal inuu ku jiro hadda maalmahan doorashooyinka socda isagoo doorashooyinkii kambaynka ku maqan inuu soo sameeyo qofka waa dhici kartaa waa waxaan filayaa maalmahan soo socda inay dhici doonto qof salaad ku jira oo hadlaya in la arko gaar ahaan dadka kooxaha kambaynka ku jira ololaynaya intuu ishalmaamo salaad isagoo ku jira inuu banaankii kambaynka ku jiray inuu ismoodo waad fili kartaane haddaad aragtaan waxba haqriibsanen waxaad aad ugu mashquulsan tahay salaada dhexdeed intaa ishalmaanta inaad hadhadasho wax dhaca weeye wain takhallafa biruknin masaladii hore waxay ahayd imaamkii waad ka dheeraysay mas'aladanna imaamkii waa la rukuucay waa la soo toosay weli waad taagan tahay isma ogid goor la rukuucay dadkii iyo war la sujuudaya haddaada war buu hayn ood iska taagnaatood maqan tahay oo meel jirto ama waaba la fadhiyey atixiyaadkii fadhigii baad ku seexatay waa la toosay waa la soo rukuucay waa la sujuuday way dhici kartaa haddaad soo jeedku intuu kugu batay hurdadu ay kula tagta wax dhici kara wey wain takhallaba hadduu imaamka kadib maro biruknin rukni dhan buu ka dambeeyey bilaa cudurin cudurdaar la-aan kuriha karaahiye wey wixii hal rukni oo waa takalluf yar wuu rukuucay ilaa uu ka soo toosay markaa kadib baad rukuucday karaahiye weeye cudurdaar haddaadan lahayn cudurdaarka maxaa ka mida waad carab culus tahay imaamkuna waa dheeraynaya faatixadii baadan dhammayn salaadana la bilaabay yuu rukuucu dhacay faatixadiina dhammaysa waa waajib baa la yidhi intaad dhammaynaysayba waa ka soo toosayba markaa karaahiye maaha aw biruknayni ama laba ruknin baa ay bilaa cudrin cudurdaar la-aan baad rukuucdii iyo intuu kasoo toosay ee taagnaaba taagnadii baad sii wadatay cudurdaarna malihin baalat way buraysaa waayo mukhaalafadu mukhaalafo faaxisha ah weeye taana mubtilaadka salaada markaan soo maraynay bay mukhaalafaadka faaxishada inay jabiyaan aynu soo marray waxaa loo cuskaday fain rakaca hadduu rukuuco oo wactadala imaamkii soo tooso waalma'muumu bacdu imaamkoo weli qaa'imun taagan imaamkii ma'muumkii weli waa taagan yahay imaamkii waa rukuucay rukuucdiina waa ka soo toosay ma'muumkiina weli taagninii horuu taagan yahay lam tabtul salaadu intaa ku buri mayso laba rukniyo ruknigii labaad baa lagu jiraa fain hawi hawa hadduu hoobto liysuda inuu sujuudo wlxaal huwa ma'muumkiina bacdu weli qaa'imun tii taagan yahay batalad way guraysaa waayo rukni saddexaad buu galay saddex haddii la gaarana mukhaalafa faaxishaa bilaaban mukhaalafa faaxishana waxay ku buraysaa wey wuxuu fasirayaa aw biruknayni laba rukni oo taama inuu kaala horeeyo oo ruknigii saddexaad gudagala weeyaa looga jeedaa wailaa labada rukni kii labaad haddii lagu jiro cadadkii ulaasiga ahaa ee kasrada iyo badnida tilmaamayey oo aqalu jamci alaaatun ahaa lama gaarin masaladaan hore aynu soo hadalnay wain lam yabluq sujuuda sujuud bayuunan gaarin marba haddii loo hoobto sujuudi qof sujuuday buu lamid yahay liannahu kamala ruknayn waayo labadii rugni waa dhamaystiray kii saddexaadna wuu aado waa u gudbay sidii isagoo kii saddexaad galay baa saddex lagaaga dhigayaa sidaana waa kaaga jabaysaa wain takhallafa hadduu ka dambeeyo bicudurin cudurdaar dartii ka qiraa'atii akriskiisaa culusoo daaha licajzin uusan awoodinba intaa ka badan inuu degdego laa liwaswasatin waswaas iyo shaki uu ku jiro qaboo salaadii ku qiraa'adii ku noqnoqonaya maaha xataa rakaca alimaamu ilaa imaamku rukuuco lazimahu waxaa waajib ku ah itmaamu faatixati inuu dhamaystiro weesaa khalfo imaamka gadaashiisuu soconayaayo imaamku cayrsanayaayo aan dadaba ordayaan maa lam yasbiqu hadduusan ka hormarin biaktara wax ka badan min alaaثati arkaanin saddex rukni wuxuu ku yihi imaamka hadaad cudurdaar uga dambayso hal rukni waa la ogol yahay labana waa la ogol yahay saddex hadday dhamaato oo kii afraad uu gudbaayey salaadaada waad ka boodi intii idiin dhexaysay halku joogaad kala qabsan intana way ku dhaaftaye hadhowaad salaada sidii nin laga horeeyey dib ka dhamaystiran saasuu ku dhihi doonaa laakiin cudurdaarku ka bui qiraatihi qof carab culus waay ilahay dadka carabkooda ma timin nina faatixada ilbriqsiyo ku dhamayn nina maanta oo dhan buu carabka wareejin oo lagdaba gadoobi oo la galgalan haddii imaamku nin qiraa'o fudud oo rukuuc fudud oo ictidaal fudud uu noqdo adigana nin akriskuba ku dheer yahay noqoto hal aayad faatixaa markaad akrido isaga saddex afar buu ka booday faatixadiiba durbo markuu dhameeyey adigu nus baad maraysaa nuskii waa rukuucayoo waa soo toosay ictidaalkiina waa dhamaystay maxaad samayn hal rugni iyo laba rugni inta ay tahay mas'aladu faatixada waad soo dhammayn laakiin hadday waswaso tahay cudurdaar male waswaasku cudur meehe waa qof shaki iska celinla adaa la rabay inaad dadaasho shaydaanka iska celiso waswaaska iska saarto dadaal inaad qabata lagaa rabay wey tan kale carab culayskuna waa khilqiya abuur weeye tanna waa shay taari oo gadaal ka yimido inaad iska zuuliso lagaaga baanaa shakiguna hal mid ogaada shakigu sidiisaba waa wax weynaado oo yaraado marka u horeyse shaydaanku kugu bilaabo haddaad hogaansatood wixii uu kaa rabay samayso uu kugu sii wadayaa din faatixadii amaanan ah soo bilaabin warkac haddaad ahdo oo iska wadata halkaad joogtay oo mar labaad kugu soo celiyo dhegaysan weydo oo mar saddexaad kugu soo celiyo dhegaysan weydo muxuu le iska daa baraka beelaha baraka beelaha warkaa maqli maaye faraha saa qaadbukulay saasaan rabaa saas darteed waswaaskii bilowga markuu yahay looma hogaansamo shaki shakiga yarna waxba ha ka soo qaadin haddaad ka soo qaaddo shaydaanka yaxuulu bayna almari wa qalbihi wey yajrii min ibni adaa majra dani qalbigiiiy waxaa intuu galo uu wax kugu tuuriyo suurada aad ogtahay inaad akriday wuu ku dhihi mararka qaarkood amaadan akrin amaadan saa samayn shakiga wax weyn maahane waxa yaryarkaa laad ku dhisa ka soco haddii aadan ka soconin uu kugu badan uu ku waswaasin suu faataxada marka atixiyaadka uu soo dhaafi rukuucdiiiyo sujuuddu iman faataxadii hore u iman kadib takbiiratulxiraamku ku fadhiisan iyo niyadii isma waafaqday maya allahu akbar saa u leedahay saamaalha qaasada farta ragcadood ba ku dhaafi sooma arag allah kusoo celinayaan ragcada ay dhaafaan waxa waa waswas allahu akbar tiri salaad baad nagu taagan tahay waxa kale ku haysta muxuu agge lagaaga dhegan yahay acuudu billah saa yihahda gacmaha wejiga balsado allah allahu akbar acudu billah halkaasu maanta dhan kugu celcelin marka ninkaa warkiisa ha yeelin allahu akbar mar intaa tiraada salaad baad u timid waad og tahay mesha maxaa u taagantah salaaddiibaa tukata soo maa wataa niyada lagaa rabo meesha salaad baan u taagnay allahu akbar dheh warniha amaada waafaqan warbax dheh waxaa lagaa rabay shaydaankana saa isaga celiso adigiibaa isu dhiibo waxaa weeye waxaa degelkaad laalaadisay markaasuu rigtii intuu kaa geliyo ku rartay taama cudurdaar baa maya waxay iska celin lahayd waan isku fasaxday adaa sabab adaa qayb ka ah waswaadkan qiraada kugu dheeraatay adaa qayb ka ah waa lagu leeyahay fain zaada hadday saddex ka badato saddex rukni hadduu dhameeyo wax ka dambeeyo u galo waafaqahu imaamku waafaqaya fii maa huwa fiihi ruknigaa uu ku jiro uma yatadaaraku dib buu kala imanayaa maa faatahu wixii ka tegey bacda salaami imaamihi imaamkiisu markuu dhamaysto kadib imaamku markuu dhamayso arkaantii kaa tagtay iyo ragcaddii ay ku jirtay dib u soo tuko sidii qof dadaalka soo gaaray noqo laakiin saddex ka badan inaad imaamka ka dambaysa lagu ogolaan maayo iska masaail ijtihaadiyo fuxshulmukhaalafa iyo kasra iyo qila aan soo marnay ku salaysan waidaa xasa imaamu hadduu imaamku dareemo bidaakilin qof soo galay salaada wa raakicun isagoo rukuucsan aw fi tashahud اlakhiiri ama taxiyaadka dambe ku jira nudiba intidaaruhu inuu sugaa sunnaa bishari an yakuuna waa inuu yahay qofkaasi qad dakala almasjida masjidka qof soo galay ko wa an laa yafxusha tuulu dheerarka sugitaanku inuusan fool xumaanin oo wax badan noqon wa an yaqsida aacata aaca iyo cibaado sugitaanka inaad uga qasado laa tamyiizahu wa ikraamahu qofka inaad dadka ka soocayso ood gaar u sharfaysa aadan ka dhigin bian yantadira shariifa waa inuu sugo qofka sharafta le dadku jecel yahay duuna xaqiiri qofka miskiinkeen cididanayninna aanu suginoo kasoo tooso wayukrahu waxaa karaahiyaa in la sugo qof soo galay fii gayri rukuuci watashahudi meelaan rukuuci atixiyaadaha inaad ku sugtahay karaahiyo weyn masaladani saddex juziye aynu saddex arrimood baa saamayn ku leh mid waxaa weeye imaamku waa inuu sugaa waa sunno qof soo galay midda labaadna waxa aad ku sugi waa wixii wax taraya isaga rukuucda hadduu kugu soo gaalaan ragcaddaa u tirsan ataxiyaadka dambe hadday tahayna fadligii jamaacadu heli laakiin sujuud haddaad ku sugtaay ragcadna ku haleeli maayo kasoo toositaankeedana fadluljamaaca ku waayi maayo isna waxumaadaan tarin dadkiina waad ku dheeraysa waa darar bilaa manfaca saas darteed isna salaadii khusuuskeedii manfaco gaara uma laha dadkiina waad ku dheerayn ma aha saa darteed karaahiye weeye fii kayri rukuuci wasujuudi taa wejkeedu waa sidaa amaa rukuucda ragcadduu tirsan wa amaa dambe fadligii jamaacaduu heli labada masaladana waynu soo marnay soo ma taa faa'iidaa ku jirta inaad la sugto amaa imaamka sugitaankiisa guud in la sugay imaamka masaladaa usuul dhowra ah bay fuqahada shaaficiyadu u daliishadeen waxay yidhahdeen marka koobaad aar baanu haysanaa oo xadiid baan haysanaa oo dacfi ku jiro oo ceebtiisa keliya ay tahay rajul majhuula ku jira majhuulkuna dacfi xoog badan ma aha waana xadiid cabdillaahi bn abi awfaa laga warinayo ibnu abi shayba fii musanafihi ku wariyey ninka can rajulin cali bni abi awfaada maahane rijaasha inta kalena meel la dura ma laha wuxuu leeyahay ibn cabdillahi bni abi awfa baa laga warin kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yantadiru maadaama yasmacu waqca naclin intuu kabaha jaanqaadkooda iyo shaqarkooda soo gelayo maqlayo waa sugi jiray qof imaamku inuu dadka sugo halkaa waad ka garatay belaadeen ko masale labaad daliil caam labaad baan haynaa imaam dad maqan sugaya salaatu lkhawf baan ku haynaa bay yidhaahdeen oo qolada dambana taagdii buu ku sugaa qolo qolana ataxiyaad buu ku sugaa say qoladanna fadluljamaaca u helaan kuwana fadluljamaaca u helaan qolana takbiir bay heleen fadligii jamaacada takbiirta ay la wadaageen qolada fadligii tasliimta ay la wadaageen bay heleen ninkan fadluljamaaca iyo ragca si u helo in la sugo waan uga qiyaasanay bay yihahdeen waxay dhaheen masalada saddexaaden haysanaay salaadan jamaacadee lagu jira asalkeedii baa sunnaha ah, dadku hadday yar yihiin in la yaraha sugo nabiga soo lama dhihin salaada cishaa axyaanan wa axyaanan idaa ra'aahum mujtamacu cajala waidaa ra'aahum ta'aharuu ahara hadduu arka dadkoo durbo yimidna waa tujin jiray dadkoo soo yar kala daaya hadduu arkana waa yar sugi jiray haddii salaadii dhammaydba qofka soo socda laba yaraha sugayo rukuuc lagu jiro qof soo galay in la sugaaye min baabi awlaa way yidhahdeen halkaana waxbaa nooga bidhaamay oon ka garanay bay yidhaahdeen marka markaa idhaahna wa idaa xasa alimaamu bidaakilin huwa raakicun nudiba meel banaan kamaanaan keenin intaasaan iska ururine ninka nagu duudanow hortaadu maxaad haysaa bay idhahdeen calaa kulli xaal waxaan rabaa inaan ku idhahdo intaasi awjuhul istidlaalkoodii weeye mid kalena waa ku darsadeenoo ninkii jamaacada tukanayey in atixiyaadka dambe gaar ahaan fadluljamaaca ninkii yimid nabigu alay slam saxaabadoo tukaday oo jamaacadii laga dareeray soonama dhihin nabigu ma dhihin waliyaa ku sadaqayso jamaaca la tukada oo abubakar intuu istaagay lama tukani mar labaad si ninkaa jamaaco u helo in loo dadaalo qofka muslimkaa si uu jamaacada u haleelaan ka garanna yidhahdeen haddaaban fadhi atixiyaad fadhi oon wax yar oon sugay uu jamaacada ku helayana waaba marguub fiihi sharcan sharcigaaba aada u jeclaysiin arrintaas adoona ha isku dardaro waxaad ka fahmaysaa culimmadu mararka qaarkood meelo aadan filaynin bay wax ka soo fagayaan marka markay wax yidhaahdaan tartiib aad hagu degdeg ayib shuruudaa timid an yakuuna qad dakala اmasjida masaajidka waa inuu soo galay shardigaa maxaa loo xiray waxay yidhaahdeen qofka masaajidka soo galay iyo qofka banaanka jooga waa kala duwan yihiin maxaa yeelay qofka banaanka jooga inuu salaam u socdaba lama oga banaankana in la wada maro oo la joogo way banaanta qofka masaajidka soo galayse oo qof daahirkiisu salaad u socda masaajidana asalka salaad baa loo soo galaa saa darteed qofkan waa inay qariino iyo astaan jirto inuu salaada u socdo kowna waxay ka bilaabataa masaajidka inuu soo galo duuna masaajidkaba soo gelin oo banaanka socdaay banaankuu marayey bilaaba meel kale u socod wax dadkan loogu dheereeyo meesha ma yaal shardiga labaad waa an laa yafxusha طuulu waa xaqa labadaba in la ilaaliyo faacti kula dii xaqin xaqahu wey jamaacadii waxaa la yidhi dadkan faina fiihim اlkabiira wاdaciifa wاlmariida wadalxaajati kuwan waxaan aada ugu dheeraynaynin oon dhib badan u geysanaynin isagana anfacaya waxay yidhahdaan sharcigu waxba ma diidayo laakiin kuwan wixii darar zaa'id iyo dhib zaa'ida u geysanaya lama ogola oo xadiid kale ayna haysto dadkan ha ku dheeraynina salaada la yihi masaladu maxay noqotay marka sidii soomaalidu tiri wey aabo waxaadna ku dhibaynin anna waxii talaya idheh wiilkii sooma aabo maxay tahay wiilka waalka u buuxiya idheh hadii buuxiye wax ku yeeli mayso anna dardaarankaga waxba itari waaa wana waxba ku yeelaynin anna wax itari waxaan dadkana dhibaynin qofkaa soo galayna wax taraya baa laga hadlayaa baa lagu yidhi saaska daabidka masalada fahan waan yaqsida aacata sugitaankani waa ficil zaa'id dheeraadood la imanaysa fi salaati ficilkaasi min jinsi aacati oo rukuucdii dikri u badinayso qofkana jamaaca inuu haleeliyo ilaahay darteed ugu dhowaanayso inaad ula qasado wey haddii aad mujarad hebel iska sugula qasado ama mujarad ziyaadada la qasado waa ficil zaa'ida oo salaadii ku dartay wey salaadana ficil zaa'ida in lagu daro lama ogola marka aaca hadday noqoto ilahay wixii loogu dhawaanaya waa wax loo siman yahay sooma laakiin dadka inaad kala jeclaysato imaamku dadka inuu kala xigsada lama ogola oo hebel la sugo hebel la sugi waayo oo yidhaah hebel iyo hebel iyo markay soo galaanna waan sugi lagama hadlaya fii xaalati khawfin nin imaam ahoo qolyo madaxa ay haystaan waddankoos ka cabsanayo hadduu rukuucdii yar sugi waayo tallaabo laga qaadayo nin cabsi u geysta lagama hadlayo daruuraad wey isaga waa la ogolyahay ninaan waxba la yeelaynin dadka qaarna inuu la sugo qaarna la sugi waayo lama ogola dadka waa inaad u sintaa sugitaankiina dadku waa inay ku sinaadaan baabkii cibaadaadka iyo masaajid iyo taacaadka marka la yimaadana lama kala fadila xaska isku dhar baa la xirtaa salaadana isku saf baa la galaa cibaadana isku mid baa la sameeyaa imaamkuna dadka camalka inuu simo wey ayib waman walaw kaana hadduu yahay limasjidin masaajid imaamun raatibun imaam joogto uu leeyahay walam yakun matruuqan midcabtu ay barto oo aada loo marana ma aha kuriha ligayrihi imaamkii cid ahayn waxaa karaahiyaa iqaamatu ljamaacati fiihi jamaaco salaada inuu ka ogo bigayri idnihi imaamkii idan la-aantiisa wain kaana matruuqan hadduu yahay aw laa imaama lahu imaamba ma laha lam yukrah karaahiya maaha wuxuu ku leeyahay masaajidka asal hadduu imaam leeyahay imaamkaasaa jamaacada hogaaminteeda iskale haddii uu soo yardaaho sugitaan buu mudan yahay saasayna saxaabadu yeeli jireen nabigoo imaam u ahaa sala allahu alayh alih wasalam laakiin hal shardi baa ku xidhan masaajidku masaajid jid ku yaalla aada loo maraa waa inuusan ahayn masaajidda jidadka ku yaalla ee safartu ay aada u maraan waxaa haalib ah dadku inayna isa sugin kooxdii hadda soo gashaba intay tukata salaadooda bay sii socotaa laba masaajidku imaam gaaraba ma laha masaajidaan imaam gaara lahayn hadda way jiraan sooma anu waxaan arkay mawlacyada huteelada ku yaallaan oon imaam ba masaajidku laba xaalo kooxdii timaada way isaga tukan kartaa imaamba male macanaa daalika jamaaco joogto oo wakti la yaqaano iyo qaab la yaqaano u dhacda ma laha waayo jamaacaan imaam lahayn jamaaco rasmi aba maaha intii isheshaa qolba nin hormaraa intii isheshaa tukata wey intii isheshay kuwii hor hadday tukadeen kuwa dambe lagama xigo kuwan dambe haddii ay eh, tukan doonaanna kuwa horena lagama xigo masaajidku haddaba matruuqaana badana oo masaajidan hadda inaga meelaha la istaago ee istiraaxaadka ah wadooyinka ku yaalla wey ee basa socdaa iman wakti iyo time buu ku socdaa dadkuu dejin wakti go-an bay haystaan inay kii musqul gelin kii qadayn kii tukan kii isku wada dari ay sameeyaan cidi jamaaca iyo salaad sugi mayso kan kadib koox kalaa iman jamaacadii imaan bayba leedaho waa la aqimay waa la tukaday gawaari kalaa timid way tukadeen kuwo kalaa yimid intaba salaadaha waktigoodu saasaa la daba socdaayo waa meelaha safartu ay ku nastaan iyo jidka ay maraan ee salaada loogu leexdo almasjid lmatruuq baa la yihahdaa masaajidka min aariiqi ku yaale masaajida jidadka la maro safaradu ay maraan rufqadu ay ka tegeyso waktigu ku qabanayo kuwa imaam iyo imaam la-aantoona kooxdii isku haleeshaba inay jamaaca oogaan waa loo waa loo ogolyahay waa k wax karaahiyana ma laha kan labaadii waa masaajid aan imaam lahayn ninkii helaba salaada imaam ma laha soo maaha inaad tirahdo war istaw warnaaqim ama nin istunaaqima ya warnageli ku yidhaahdaay waa la ogol yahay waayo salaada yaa looga dambayn meesha imaamba ma jira in looga dambeeyaba ma laha labadaa midna haddaynan ahayn si dadku maraadna maaha ee in wakti kusoo talagashay baa timaad qof qof meel kasoo dhacay dhib imaamna waa leeyahay asalka imaamkii waxoogay in la sugo wey innaga daqiiqadii hadday gaarto horta imaamka muaadinkaa dadka waswaasin muaadinka laftiisa baa fiirin buu bilaabay agguu iirin xagguu fiirin dadkuba waxaa la geli curadiisii durdurisa arankii sibaxaad moodee haddiiba ninkii muadinkaa la fiirsanayey waxoogay ruqaanti iyo jijimicsi bilaabo intii kalena waxaa weeye say carabtu yidhaahdeen idaa kaana rabulbeyti bidufi daariban fashiimatu ahli lxayi kulluhum araqsu waxaa la ninkii guriga le hadduu garaaca bilaabo dadkii xaafadda soo wareegeen u sacbiyaanu sooma na hadi lanoo yeelo oo nin gurigiisana u yeelo ina fariisiiyo oo isagii durbaanka garaaco dadkii kale muxuu ka sugayaa inay la sacbiyaan buu ka sugayaa oy la ciyaaraan oy bahasha la ruxaan intaan buu sugayaa muadinkii dadka salaada u aadaamay ugu yeedhay hadduu kuurkuursi iyo hareera fiiris iyo toba meel dhowr bilaabo dadkiina waa inay kuurkuursi iyo hareera fiiris iyo away imaamkii sugitaan bilaabaan dadku u fiirso markay waktigii saacadda gaadho muadinkay fiirinayaan muadinkii aayar hadduu iska iska degan yahay in walba qur-aankiisii sii wadana ayaa dikrigiisa baatinkii oo xogay dadsan haddii la arkana dadka dhan waa wada didayaan qaar baaba hore istaagi kitaabada qur-aanka isagana markii uu hareraha fiiriyo dadka kitaabka qur-aanka ay wada dhigayaan qur-aanka haddii la wada dhigo lasoo diyaariya maxaa haray marka isagana xaalad buu gelayaa markaas dadka o dhan kitaabta way dhigeen waa inuu istaagaan oo markaa wax daydayaan mushkiladaa nimayahoy aan la abuurin imaamka ha la yar sugo hana loo yeerkaadiye saasay ahaan jirta hadyigu saas darteed wuxuu yidhi walow kaana limasjidin imaamun raatibun walam yakun matruuqan kuriha ligayrihi imaamkii qof aan ahayn iqaamat ljamaacati fiihi ugu bigayri idnihi isagoon idnin isaga hadduu idno waa la ogolyahay dhibaato ma laha hadduunan idninna mararka qaarkood meesha imaamada la yidhaahdo dagaal baa ka socda iyada lafteedu waa kursi iyo jago la laayo markii la magacaabayana waa meel loo tartamo innaga haddaan islii joognana imaamnimadii goodwill bay maraysaa wid maqasheen sheekada masaajidka goodwill baan bixina imaam ha dhiga maqasheen meeshu waa jago wey waxooga lacag fura aan bixine si imaam la iga dhigo baan maraynaa soomaaliduna nin baa wuxuu ii sheegay masaajid reerkoodu lahaayeen ninka hadda wuxuu jooga nairobi wuu yimaadaa laakiin kajaanu degaya sheekaan maqlay buu yihi markaasaan meeshii reerka iyaga masaajkii tegey waa la shirayoo reer hebelna imaamkaa la siiyey reer hebelna muadin baa la siiyey dadkii baa la isugu yeeday warkii si loogu sheego qolaa booday oo tiri weligiinba reer hebel iyo reer hebel keligiinbaa wax qaybsan jiray oo tashan jiray annaga cadka iyagii hala siiyo weeye naa'ibu limaam imaamka naaibkiisa dadkii hala isugu yeero wey qola kalaa tiri oo <laughs> anagu ma dhulkaan kasoo cerkaan kasoo dhacnay mise dhulka farac baana annaga kaayagyaa wey naaibu lmuadin hala siiyo wey ha lagu qanciyo haye hala isu yimaado qola kalaa waa kuwan oo annaga maxaa naloo quulsaday waxba ka socon maayo sheekada wey markii dambe istawdi la siiyey qolo imaamku markuu muadinka imaamku la aqimo safafka imaamku salaada ma geli karo ilaa ninkan soo yihahdo safka soo simo oo isagu red light green lightka khadka cagaaran uu siiyo oo adiga baashi kuraas saasay maraysaa laba qiso aan cajiib igu lahayd midna waa liiga sheekeeyey ma aqaano kalena waa liiga sheekeeyey laakiin ninka la igu yihi wuu sameeyey baan aqaan qiso saddexaadna goobjoog baan ka ahaa muadinibaa la isku haystayo nineteen eighty fivekii baa anagoo xeran masaajid kitaab ku akrisan jirnay sheekh cabdiraxmaan follow nin ihi jira allah u naxariiste nin qiimo badan ahaa baa casarka kadib riyaadsaalixiin loo akri jiray qablada casar baa nimid marka ninkii muadinkaa la yaraha sugay nin baa la war noo adin ilaa ninkan noo adin marka laleeyahay ninkii hal geedo ga darbi yar baa qarinaye ninkii baaba soo gelaya ninkii baa adaankii qabtay allahu akbar allahu akbartuu yihi ninkii waa xanaaqay soo gelayey <laughs> kabtuu la soo baxay oo waa tuuraya waa la hayaa ninkii inta adaanka dhammaanayay taa gowjoog baan ka ahaa ninna imaamnimadaa nin kalaa ka galay maalin maalin labaadna wuu soo daahayo magaciisa sheegi maayo dad aan aqaanoo meesha joogaa garanaya geerina kuma maqal ninkaas maalinkii dambuu ninkii u yaro wuxuu yidhi meesha iska lehe maanta kadib isu geli haddaad meeshaa galto adaa mas-uulkaa wixii ka dhaca kaasuu haddana soo daahay ninkii wuu galay salaada lagu jiro soo dhex maray isagoo sujiisan buu qadaadkaga istaagay kaasuu yidhi firiq firiq firiq waa maxay kadaa iska joogso kama waayo marka meesha rag baa ilaashanaya mid kalena waxay yidhaahdaan waa taxad laaximin jiray reer hebel buuna u joogay meesha imaamnimada nin baa ka saxa reer hebel kale ah ninkii khatar wuxuu dareemay ninkaa meesha inuu ku haysto reerkiisuu shiriya wuxuu yihi meeshii waa laynagu haystaa wayaan ugu haysta reer hebel baa ugu haysta meesha inaga qaadaan bay rabaan dadkeeda iigooda soomaaliga waa taqaana markii reer hebel la yidhaahdo meel lagaga shidaa jira korontada iyo dabko ay er, cirka boqolka garaacaan reerkii markuu boqolka gaarsiiyey wuxuu ihi maanta salaada soo socotaan idin tusiye ninkaa de wax ka qabta ragga ruumo wataa safka galay marka ninka salaada dhexeeda u qabqabsan doonaa bu faatixadii buu qalday oo markaasuu ninkii ka saxay uu ku celiyo uu ka saxay mar saddexaadkiibu <clears throat> yiri dee hd waaa wy maxaad sugaysaa waay ninkii baa garruu salaada dhexeeda lagu bilaabay marka baashan imaamada ah ninkiina rag baa iska leh meeshane oo kursiga isaga rag u xidhane qaarkiyaa laydinku dili dadka aqabayd isugu laynina imaamkii in la sugo bikayri idnihi meesha yaan la boobin meesha bikayri idnihi waa xaq rag leeyahay yaan la dhicin wain kaana masruuqan ou laa imaama lahu lam yukrah intaa waa jakaftankii hurdadan kaga kicin wax weyn mahay waman sallaa qofkii tukada munfaridan xaaluu yahay keligii aw fii jamaacatin ama jamaaca ku tukanayey uma wajada jamaaca ku tukaday nin salaadii soo dhammaystay wey keligaabaad salaadaadii tukatay ama jamaacaad la tukatay uma wajada wuxuu helay jamaacatan tusalli jamaaco kaloo tukanaysa nudiba waxaa sunnaa an yuciida macahum inuu la soo celiya salaadii biniyati alfariidati fariido isagoo niyoonaya wa naflan sunanimana way dhacdaa sunay noqon wuxuu ku leeyahay haddaad salaada keligaa tukatay ood kadib jamaaco aragto mar labaad la adu faradkiibaad niyoon sunnana way kuu noqon haddaad jamaaco la tukatayna midda kale haddaad aragta inaad la soo celiso walow tii aad la tukatayba ha fadli badnaatee iyadana waa sunuu ku leeyahay laba i dawaahirta nusuustaa tilmaamaysa mid nabigu alay salaam mar wuxuu yidhi maalin salaada subax buu tukaday laba nin oo halkaa gees isaga fadhiisatay baa jiray salaada nabigu markuu dadka tukinayay laba nin baa gees safka uga baxday salaadii markuu assalaamu calaykum yihi laba nin oo gees u fadhido la tukan buu arkay dadka wuxuu yihi calaya bihimaa ii keena nimankii markii la yihi lasoo qabtee nabiga loo keenayo xaalad baa ku abuurantayo geriir bay bilaabeen tarcadu faraaisuhuma iyagoo dhinacyadu saa u gariirayana jaraynaya o jagtaglaynaya baa loo keenay wuxu hi maxaa dhacay rasuulka ilaahay oo guryahan kusoo tukanayo inaad tukateen baan moodaynay markaan iska nimid ba idinkoo tukanaya aragna waa iska fadhiisanay marka wuxuu ihi sidaa ha yeelina qofkin hadduu guri kusoo tukado kadibna uu yimaado imaamka soo haleelo hala tukado waayo sunay u noqonaysaa saasuu nabigu yihi sala allahu alayh alih wasalam taasoo ninkii keli soo tukaday maaha kii jamaaca soo tukadayna waxaa fi صaxiixi صixaaxi ku sugan in mucaadi ibni jabal radia allahu canhu waardaahu salaada cishaha nabiga uu la tukan jiray kadibna masjidkii bani saliib iyo qowmkiisii qowmkiisii intuu yimaado uu tukin jiray jamaacuu la soo tukaday jamaaco kalena waa tukinayaa labada jamaacayaa fadli badan makaan ahaana masjidka nabigaa fadli badan ka jamaaca ahaana kii nabigaa fadli badan sal slam wa maca daalika qowmkiisii buu tukinayaayo jamaaca taaniya wey askaasaad ka garatay iyadana wayundabu lilimaami imaamka waxaa sunna u ah aimadu si fiican u atakfiifu salaada dadka laga fududeeyo salaada ha la fududeeyo nabigaa mucaad amray horeyna ugu yihi xadiidka abi hurayra qofkiin dadka hadduu tukinayo falyukhafif ha fududeeyo fa minhum الضaciifa والsaqiima wاlkabiira wada lxaajati haddaad keligaa tukanaysana nab wuxuu yihi falyuawil maa shaa intuu rabaa dheereeyo markaad keligaa tukanaysana salaada inaad boogsiiso markaad dadka tukanaysana aad waxoogay cagta yar dheerayso soo khilaaf alhadyi maaha فإن صلى لنفسه falyuawil maa shaa intuu doono ha dheereeyuu nabigu sal alau alah ali wasalam yihi salaadtaa darteed in loo khafiifiya raba asalka qisaduna qisadii macadni jabal ku timid weeye taasaa asal ahayd nabigu dheeraynta muxuu qiyaasay qadarkuu yihi wuxuu yihi washamsi waduxaaha waleyli idaa yakshaa xuduudda aha ku tukiye weli dadka nabigu sal l slam fain caliba hadduu og yahay ridaa maxsuuriina dad kooban oo raalli ka ah bitatwiiri dheeraynta nudiba xiina aydin markaa wey hadday dad tira kooban oon salaada gadaal ka soo badanaynin oon qof damba gadaal ka soo gelaynin aad yihiin oo dadkiina meel cidla abaad ah koox baad tihiin meel cidla joogtaan seminaar baad ku jirtaan dalxiis baad u baxdeen maanta banaankaa meel a aadeen shir baad meel ku leedihiin intiina wada tukanaysa cid gadaal idinkaga soo biriba ma jirto intiinana waa ogoshihiinoo salaada dheerayn aad ku heshiiseen nudiba xiina idin salaada afdalu salaati tuulu qunuuti bay noqono inaad dheeraysa sunno wey markaas wayundabu waxaa sunna oo kaleeto talqiinu imaami imaamkiisa inuu carab u furo in waqafat qiraa'atuhu akriska haddii uu ku istaago hadday aayaddii iyo suuraddii imaamka ku istaagto ku margato waa sunno wanaagsan imaamka inaad u furto oo aada u sheegto way wanaagsan tahay nabigay ku istaagtay sala allahu alayh alih wasalam asalaad aayadihii baa iskaga yar qaldamay salaada markii kab ka baxay buu wuxuu arkay ubay bni kacab radia allahu canhu ardaahu markaasuu wuxuu ku yihi asallayta macaanaa war tukatay ubayow markaasuu yihi haa markaasuu wuxuu yihi famaa manacaka idan inaad ii furtoon ii sheegta maxaa kaa hor istaagay ubayna waa ninkii nebigu yihi arahum aqra'ukum ubay bnu kacbin qur-aanka ubay baa idinku yaqaan halka waxaa laga gartay in loo baahnaa inuu u furo imaamka qiraado hadday ka qaldanto haddaba in loo furaa wanaagsan mar kale nabig ala slam qiraa u aqriyey qur-aankii meel buu qeyb ka booday oo ka tegey salaada markii laga baxay baa nin baa u yimid wuxuu rasuulka ilaahi aayad hebliya aad heblaad ka booday wuxuu hi maxaad iigu sheegi weydey haddaan ka booday maxaad iigu sheegi weydey waxaana is-iri waa la nasakay waxyigaa socdee aayadaha waa la nasakoo waa laga tuuray baan is-iri kaana waa asaxay labadaa waxaad ka garatay imaamka in loo sheega sawmaa de imaamyaduna jaanis loogu sheega ha sameeyaan imaamyada qaar baa isaga laftiisaa ku wareegin meel baa mugdi ka geli wuu noqon wuu wareegi wareegi wareegi adi laftaada meeshii baa shaki baa kaa geliyo waad qasmi waad walaaqi imaanku meesha hadduu yar garan laayahay waxoogay dadkana ha dhegaysto dadkana ha dhegaysto jaalis yarna ha siiya xataa qiraada isagoo fududaynaya dadkuna tartiiba imaamka ha u sheegaan wa ina siya dikran buu halmaamay imaamka haddaba see wax loogu sheegaa waxaanuu ka qaldamay hadduu qawl yahayna qawl ahaan baad ugu sheegi hadduu ficil yahayna tasbiixaan bad uu sheegay waina siya dikran buu halmaamay jahara bihi lma'muumu baa la jaari liyusmicahu inuu maqashiyo imaamkii meeshii faatixada laga sugayey buu suurat alqaaricatu malqaarica buu ka bilaabay allahu akbar buu yihi salaadii saan usugayna faatixa inuu akriyo suuraddii ka dambaysuu bilaabay maxaad samayn cumuumka xadiidkii man naabahu shayun ataصbiix bay subxaan allah baa tihi say subxaan allah baa tihi meel kaluu ku dhuftay haddana mataqaanaa qisa la maqasha qisa la yidhaahdo salaatu duhri ya ya cali mucawad waxaa yidhaheen sacuudiga waxaa dhihi jiri jiray musalsal filim oo masri a ah jiray oo nin dameer wadi iyo sheeko dheeroo ku saabsan musalsalkaa waxaa mateli jiray nin cali mucawad la yidhaahdo baa mateli jiray iyadoo meel jaziiradda la tukanayo baa salaad duhur baa mid masrigaa ah geliye masaaridii o dhan bay cali mucawad u bixiyaan iyaguna salaadii duhur buu faatixadii la jahlay marka ayib subxaan allah baa la yidhi faatixadii iska dayay suuradii buu bilaabay subxaan allah bay dheheen nink wuxuu sameeyu garan waayey mugta nin baa wuxuu yihi salaatu duhri ya cali mucawad nin salaatu duhr wey ninka cali mucawad salaatun wey jahri maaha haddiiba faatixadii intuu ka boodo suuraddii bilaabo faatixadii baad u akriyay jahara bihi lma'muumu liyusmicahu waxaad i alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin baad u dheh si u ogaada faatixadii inay tahay waxaa laga doonaya inuu akriyo aw ficlan fal buu ka sahwiyo halmaamay sabaxa waa tasbiixsanaya falki si u sheegta mal ficilku waa wax aamusan wuu rukuuc rukuucdii buu ka tegey wuu sujuuday subxaana allah baa dhihi dad kari weydaan adaa iska rukuuci waa ka goosan laakiin waynoo iman doonaan masaa'ilkaas fain tadakarahu limaamu imaamku haddii uu xasuusta camila bihi wuu ku camal falayaa wain lam yatadakarhu hadduunan xasuusan lam yajuز اcamalu inuu ku camal camalfala ma banaana biqowli اma'muumiina walaa gayrihim dad ku daba tukanaya iyo dad banaankaa fadhiya toona warkooda dhegaysan maayo wain kasruu haba bataan masaladan wuxuu rabaa miqyaas iyo miisaan inuu ku siiyo imaamku goormuu qayla qayladhaanta dadka uu maqlayaa wuxuu leeyahay markii wixii lagu dhawaaqay isaguna uu xasuusto meesha wax ka qaldanaayeen haddaanu xasuusan oo faatixadii baad ula jahartay wuxuu rumaysan yahay faataxadiibuu soo akriyey dhag kuu dhigi maayuu leh ama ha noqdo qof ma'muum oo gadaashiisa taagan ama dad iyagu meeshaa taagan oon tukanaynin ha noqdaane haddii qof aan tukanaynin uu ku yidhah war sidaas ma heesaa yeel oo ma'muumiintiiba ku biiro kuu raaco yeeli mayse waxba ha qariibsanin qof aan tukanaynin waxaa laga yaabaa qof dumaroo macduura inay tahay oo caada shahriya ku jirtaan waa salaadana gurigaa ku tukanaysaan soo ma dhici karta inaan salaadba lagu lahayn waxaa dhici karta qofkan inuu sooba tukaday waxaa dhici karta inuusan weli tukan oo waysadii iyo biyo saf ugu jiro idinkana salaadii aada gasheen wixii kaa qaldamaysa oo kaama sixi karo manaa suwarka waxaan uga jeeda inay dhici karto idina salaad in ku jirtaan qofkana salaad uusan ku jirin aasim iyo dambaabayna uusan ahayn marka hadalkan uu kuleeyahay ilaa ilaa imaamku waa inuu xasuusto daahirkiisu wuxuu khilaafsan yahay qisadii nabiga iyo dilyadeyn waracsu markuu weydiiye dilyadeyn wuxuu yihi ma halmaamin mise waa la gaabiyey mana halmaamin mana la gaabin bu wuxuu yihi marka waad halmaantay maxaa dhacay laba ragcadood keliya tukatay nabigu waa xasuusan kari waayey saxaabadii buu ku jeedsado wuxuu yihi ama kamaa yaquulu dilyadeyn ninkan wuxuu sheegaya ma runtiiba waxaa la yidhi ha markaasuu tukiyey daahirka qisadaas nabigu warkoodii buu qaatay wey ninkanna wuxuu ku leeyahay haddaadan maqal inkastoy tiro gaadhaan ah warkooda ha qaadan saa darteed waxaan idhi daahirka taqriirkani daahirka xadiidkaasuu khilaafsan yahay halkaasaan ku daynana wallahu aclam sal allah alay nabiyina maxamed ala subxanak allah bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuub ilayk